alxamdu لlh rb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وصحبه وmن اهتdى بhdيه إlى yوم الdين qala رaحimh الlه taعaalى bab man sba kii caaye buu baab yahay addhra wakti caayey faqad aada allaha ilaahay buu subxaanaه وataعaalى kaasi dhibay ثلاث ساعات آه مسألة معطل طيب الثالث مسألة صدحات qowluhu sala allahu calayh wasalam hadal uhi rasuulku ajacaltaniima waxaad iga dhigtay lilaahi ilaahay aada iga dhigt niddan midaad garab dhigaysid oo aada la masaynaysid fakayfa sidee buu noqonayaa biman qaala kayi ma lii ma aluudu bihi siwaak wlbaytayni bacdah fakayfa alxaalu biman qaala ma li man aluudu bihi siwaak sidee baa arrinkuu noqonayaa marka la eego qofka yidhi isagoo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka hadlaaya maa lii iima sugna man aluudu bihi midaan u irkadaa oo siwaaka adiga kaa sokeeya iyo walbaytayni bacda labada bayd ee ka dambeeya wuxuu markaa sheekhu ishaarayaa kitaabka la idhaahdo burdaha buusiri uu leeyahay qasidadiisa markaa mashhuurkaa ah, abyaada kusoo aroortay ya أkrم الخلق ma man alud bihi cinda xulul الxadiث الcamimi isagoo rasuulka la hadlaya wuxuu leya akrم الخلq khalqiga kii u sharaf badnaayow ma li ima sugna man aluudu bihi midaan u iishadaa siwaaka adiga sokadaa cinda xuluuli alxaaditsi alcimami alcamami after marka ay soo degaan waxa weeyaan dhacdooyinka dhibka leh gaar ahaan dadka o dhan wada gaadha in lam takun haddaanad noqon aakidan mid qabta yowma almacaadi maalinta ilaahay loo noqonayo waa maalinta qiyaame yaddii gacantayda mid haddaanu noqon cafwan wa ilaa haddii kale faqul waxaad tidhaha yaa zallat alqadam inaan simbiriraxday oo aan halaagsamay arrintu inay tahay fa ina min juudika addunyaa wa darataha e fa ina addunyaa addunyadiiyo wadarataha dangeladeeduba oo aakhirahay min juudika waxyaabahaad ku deeqday bay kamid yihin wa min culuumika culuumtaadana cilmu lawxi waalqalami wax allaale waxaa looxulmaxfuudka ku qoran ee qalamku uu qoray yaani culumtaada ayuu kamid yahay maaha xataa culumtaada oo dhan marka burdahaasina waa kitaabkaasi gabayga ah ee uu yihi rasuulkan ku ammaanaya buusiri ninkaasi la odhan jiray oo ahaa shaacir jaahila sida aynu tilmaanay jahligiisa awgiina ku dhacay hadal fara badan oo guluwi ama xadguduba ah rasuulka caleyhi afdal asalaatu watasliim waxa uu ku sifaynayaa sifaad ilaahay mooyaane cid kale aan lagu sifayn karin oo cidda waxa weeyaan cid ka sokaysa oo loo irkada aanay jirin dee waa ilaahay kule maa liman aluudu bihi siwaaka adiga sokadaa cid aan u irkadaa ma jirto maanaa ilaahay subxaana watacaala waa iska ilaabay waxaanuu tilmaamayaa marka ay dhibaata ku dhacdo cidda uu baryaya uu magan gelaya inaanay ilaahay ahayn rasuulka uu yahay waxaanuu tilmaamayaa maalinta qiyaame haddaanuu rasuulku gacanta qaban inuu halaagsami doono lamana odhan karo shafaacada ayuu uga jeedaa waayo shafaacada lafteedu maaha miduu rasuulku sala allahu alayh wasalam gacanta uu ku haysto mana aha miduu iska bixin karo ciduu doono uu siin karo ilaahay baa bixiya marka ilaahay uu idmo fasaxo ayaa ciddii uu fasaxo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu shafeeco qaadaya waxaa intaaba kasii daran beytkaasi u dambeeya uu leeya waxyaabaha deeqay addunya aakhira ayaa kamid a waxyaabaha aad ku deeqday nebi maxamedow adduunye iyo aakhira kamid a macanaa waxyaaba dheeraad adduunye iyo aakhira kaa jira oo rasuulku uu ku deeqay oo adduunyadan dan iyo aakhiro oo dhami inta uu ku deeqay wax kamida wey waa bacd iyo qeyb kamida wey marka adduunya iyo aakhirana yaa sameeyey oo ku deeqay ilahay subxaana watacaala ma rasuulka aleyhi afdal salaatu watasliim nebi maxamedna ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray dadka inuu ku idhaahdo anigu waxa weeyaan khazaainta idiima hayo malag baan aha ina idin odhan mayo ومن clومka clم اللوح والقلم wax allaale waxa lوxulمaxفuظka ku qoran lوxulمaxفuظka ilahay wuxuu ku qoray yaعnي ma kaana وma saykun وma lam yakun kayfa kana low kan wixii dhacay waxaan dhicin waxaan dhacahayniba hadday dhici lahayn siday noqon lahaayeen marka waxaas dhan buu rasuulku sal lahu salى الlahu عalيه wasalam uu og yahay bu leyahy bal waxa lوxulمaxفuظka ku qoran waa qeyb cilmiga rasuulka kamida cilmiga rasuulku waa ka ballaadhaya intaa lawxulmaxfuuda ku qoran culuum kaleo lawxulmaxfuudka xataa aan lagu qorin ayuu rasuulku hayaa buu leeyihi walaa shaka walaa rayb inay taasi tahay gaayat lkufri waalguluw liannahu lam yadac lilahi shaya gaalnimo iyo guluw iyo xadgudub halkii u dambeysay wey wax ilaahay subxaana watacaala uga tegay ayaan jirinba marka ninkii rasuulka ku yidhi maa shaa allahu wa shita waxa ilaahay adigu aad doontaan ayuu rasuulku uhi ajacaltanii lilahi niddan war ma ilaahay baad ila masaysay maxaad u malaynaysaa ka rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim baryaaya caruur weydiisanaya cuud weydiisanaya caafimaad weydiisanaya ka magan gelaya kale adduunye iyo aakhiraba adiga ayaa iska leh oo ku deeqay kale wax allaale waxa looxul maxfuuda ku qoran baad og tahay rasuulku keybkao dhan inuu og yahay waxa weeyaan ka dhigaayo ka rasuulka sala allahu alayh wasalam ka dhigaayo cidda qure wax qaban karta waxa weeyaan loo irkanayo laa shaka walaa reebkaasi anahu jacala nabiya niddan lilah inuu rasuulka ka dhigay miduu ilaahay la masaynaya shaki kuma jirto oo ilaahay subxaanahu watacaala xaqiisii meel uu kaga dhacay marka kutubtan mawaalidka la yidhaahdo ama qasaa'idan mawliidka la yidhaahdo oo ah waxa weeyaan ashcaarta iyo gabayada ragga iska juhaasha ay qoreen oo aan qur'aanna ahayn axaadiisii rasuulkana aan ahayn eewaxa u qiimo badana ku qoran lagu tilmaami karo bacdu mawaadic oo siirada kamid a ah. oo iyada lafteeda fiiha alkafdu waasamiin wax ansaxaya wax kala toona aanay u kala eegin waxa kale ku qoran uu yahay guluwiga iyo shirkiyaadka iyo bidaca ayaa dadka qaarkood waxa weeyaan diin ay moodayeen oo halkii ilahay kitaabkiisa ay ka akrisan lahaayeen bay waxaa akrisanayaan oy moodayaan in waxa akrintiisu ilahay ay u dhaweyneyso halkii axaadiista rasuula ka akrisan lahaayeen ay ka baran lahaayeen macnaheeda ay ku dhaqmi lahaayeen ayaa ay ku wareereen barashada waxa weeyaan qasaa'idkaasi iyo gabayada waana wax la isla waafaqsiyey in rasuulka sala allahu alayh wasalam uu ka dambeeyey in mawlid la akriyo iyo in mawlid la dhigo kulu hadihi lumuur waa mid la isla meel dhigay inay rasuulka ka dambeysay oo rasuulka dabadi wax la sameeyey ay tahay haddii khayr uu ku jirana nebi maxamed cidina ugama dheerayseen intii u dhashay in la xusaa hadday diinta kamid tahay oo khayr dheeraada ay leedahay nebi maxamed cidna ugama dheeraysan saxaabadana cid ugama dheeraysan waxaa ku dabaqmaya qowlka rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam man camila camala laysa caleyha amruna fahuwa rad markaa dadka waa in diinta ilaahay uu soo dejiyey waxyiga ilaahay uu soo dejiye waa in lagu xidho wey kalaam allah wa kalaama rasuuli illahi alayhi afdal salaatu watasliim araabicatu ana hada hadalkaasi laysa min ashirki lakbar shirkiga weyn kamid maaha liqowlihi yamnacunii kada wa kada haddii shirkulakbarka ay kamid tahay rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim wax ishgaali kama galeen oo kama shakiyeen dadka inuu u diido iyo inuu iska daayo oo waxyima sugeena dadka waxa weeyaan waa u diidi laha waayo shirkulakbarku inuu muxaram yahay waa min alusuul muqara muqarara cinda rasuuli illah waxay markaa shirkulakbar noqonaysaa haddaan looga jeedin in mashiicada ilah iyo mashiicada rasuulku ay siman haddii si looga jeedo shirkul shirkulakbar bay noqonaysa haddaan looga jeedin in mashiicadu ay siman tahay oo qofka hadalku sidaa uu ka noqday waa shirku lasqar waa shirku lalfaad alkhamisatu ana ru'ya saalixa riyada wanaagsani min aqsaami lwaxy waxyiga qaybihiisa ayaa ay kamid tahay sida xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam kusoo aroortay alru'ya saalixa juzun min sitati wa arbaciina juzan min annubuwa bukhaariyo muslim baa weriyey marka nubuwada loo qaybiyo lix iyo afartan qaybood qeyb mida weeyaan riyada wanaagsani ama binisbati lilambiya riyadoodu waxyi ahayd rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wax alaale wuxuu ku riyoodo yani waxyiga qeybta uhoreysa ee ku bilaabantay waxay ahayd qeybta riyada wuxuu ku riyoodaana sida waaga dilaaciisa loo arko ayaa loo arki jiray ama dadka kale riyadoodu waxyi ma aha oo maaha haddii la idhaahdo waa qeyb waxyiga kamid a in qofkaas uu yahay qof loo waxyooday oo nebi a ah oo juz-u shay laysa lahu xukmu shay shayga qeybta kamidii shaygii oo isku dhan xukunkiisa yeelan mayso ima qofku haddii uu istaago halkaa iska istaago dee qiyaam buu yimi qiyaamkuna waxaynu ognahay inuu yahay qeyb salaada kamida markaa qof kastoo istaaga dee lama odhanaayo waa tukanaya la odhan maayo musalli lagu tilmaami maayo sidaas oo kale riyada saalixa ahi yacni waa qeyb waxyiga kamida ah qof kastoo ay ku qumtaa laakiin la odhan maayo waa loo waxyooday ama waa nebi la odhan maayo riyada markaa saalixa waa riyada wax wanaagsan xambaarsan sida tan saxaabigani uu ku riyooday oo kale iyo tii saxaabada qaarkood aadaanka ay ku riyoodeen looma jeedo waxa weyan adkatul axlaamka iyada waa min talaacubi shaytaan waa shaydaanka qofkii ku ciyaaraya ayay ka dhigan tahay u doonayo inuu murugo geliyo adawatul axlaamka qarowga waxa la idhaahdo iyo riyada aan macna aan samayn ahayn ama wax wanaagsan oo ay xambaarsan tahay aanay jirin asaadisatu anaha qad takunu inay ahaataa la arki karaa riyada wanaagsani sababa sabab inay unoqoto lisharci laxkaam e litashriici laxkaam axkaamta qaarkeed in la sharciyeeyo imika rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkan saxaabada inuu udiido waxaa sabab u noqotay riyada saxaabigaas u arkay alfaadan aadaanka in la sharciyeeyana waxaa sabab u noqotay saxaabi ayaa ku riyooday cabdillaahi ibnu zayd saxaabigii la odhan jiray laakiin maaha inay riyada lafteeduta mid sharci laga qaato riyadu maaha waxyaabaha axkaamta sharciga lagu binayo laysat min almasaadir alati tuukad minha alaxkaamu sharciya masaadirta axkaamta sharciga laga qaato riyada iyo ilhaamku midna waxa weeyaan maaha oo qofku ma odhan karo waan riyooday o waxaan ku riwooda waxaasi inuu xalaal yahay ama waxaasi inuu xaaraam yahay dabeetana xaaraamti iyo xalaalti riya xaaraamtimeynti xalaaleyntii riyadaa laga qaato taasi waxa weyaan ma jirta iyada dad fara badanna baabkaa riyada waa ku lumeen oo dad fara badan oo ahlulkhuraafa walkhuzacbalaada inay lumaan waxyaabaha sababtoo waxaa kamid ah waxa weeyaan riyada waxa uu ku riyoonayaa waxbuu iskaga riyoonayaa dabeetana waxaasuu sharci iyo diin uu ka dhiganaya intuu ka tago waxyigii mustabiinka waxyigii caddaa axkaamta ilahay kitaabkiisa iyo sunada rasuulka ku cadday qaarkoodna inta badan dadka ahlulghuluwiga ahina axkaamtooda riyooyin bay ku dhisaan dadka ahlu thawraat wa ahlulghuluw axkaamtoodu riyooyin ayaa ay ku dhisan tahay baabu man saba qofka caaya adahra waktiga faqad aada allah wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaana watacaala adiye u geystay marka asab wa ashatmu wataqbiix wadam oo qofka dhaleeceeya ee wax xun ku sifeeya addahruna waxaa looga jeedaa azamaan walwaqt waktiga ayaa looga jeeda sabu daarina ahlucilmigu waxaa wuxuu uqeybsamayaa saddex qaybood qaybta kood an yaqsida alkhabr almaxd duna allaw inuu ujeedo un dadka inuu u uwaramo un in waktigaa dhexdiisa dhibaata ay soo gaadhay oo ujeedadiisu aan ahay waktiga inuu canaanto sida inuu yidhaahdo wallahi hada alyawm shadiidun xaru wallahi tacibna min xari atcabanaa xaru hada alyawm maalintani waa maalin kuleylkeedu uu daran yihi maalintan kuleylkeedu wallahi waana dhibay mujarad waxa uu uga jeedaa un inuu kulayl la kulmo un dadka inuu usheego laakiin maalinta inuu canaananayo maaha oo aaminsanyay maalintu inay keentay dhibaatada taasi maadaama ay tahay mujarad khabar oo niyadiisu aan maalinta inuu canaananayo ama uu aaminsanyay maalintu inay keentay kuleylka iyo dhibaatada taas iyadu dhibaato ma laha waana ka ilaahay ka sheegay nabiyullaahi luut calayhi asalaatu wasalaam inuu yihi hada yawmun casiib yani hada yawmun shadiid wuxuu uga jeedaa un maalin dhexdeeda dhibaata ay dhacday maalintu inay tahy maalinta lafteeda maaha inuu caayayo ama uu leeya iyada ayaa dhibaatada keentay wejiga labaad wuxuu noqonaya waktiga inuu caayo isagoo aaminsan waktiguba inuu yahay ka wax samaynaya ee khayrka samaynaya ee sharka samaynaya oo xawaadifda iyo dhacdooyinkanba faacilkeedu waktiga inuu yahay hadduu ictiqaado taasi waa shirkulakbar wey bar waa shirkun fi rububiya oo ilaahay baa subxaana watacala almutasarif fi lkown yudabiru lamra min asamaai ila alard haddii taa cid kale loo nisbeeyana kufriya gaalimay noqonaysa arrin saddexaadna waxay noqonaysaa waktiga inuu caayo isagoon aaminsanayn waktigu inuu yahay ka waxyaabaha sameynaya laakiin inuu sabab u yahay buu aaminsan yahay waxyaabahan shararka iyo dhibaatooyinka waktigu inuu sabab u yahay buu aaminsan yahay arrinta noocaasina waxay noqonaysaa shirki asqara leanna waxaan sabab ahay inbuu sabab ka dhigay maalinta iyo bisha iyo sanadka inay khayr keenaan iyo inay shar keenaan midnaba sabab inuu khayr yimaado iyo inuu shar yimaado midna sababu maaha aladi yaأti bاlkhayr huwa allah subxaana watacala waladi yaqdi shara huwa allah subxaana watacala waktigu isagu waa darafun waa weelkaa dhexdiisa marba wixii ilaahay uu qadaraa uu dhacayo maha isagu mid sababa ah inuu khayr yimaado iyo inuu shar yimaado toona wa qowl lahi tacaala buu u baab yahay marka faqad aada allaha qofka waktiga caaya kayfa aada allah lannahu qofku haddii waxa weeyaan uu aamino waktiga sababta u caaya inay hadday tahay inuu aaminsayo waktigu inuu yahay ka isagu waxa weeyaan caalamkanba ku tasarufaya khayrka iyo sharka keenaya dee sifadii ilaahay subxaana watacaala uu lahaa ayuu waktiga siiyey wahadi adiyat lilahi subxana watacaala cayda markaa waktiga la caayaana waxay noqonaysaa xaqiiqadeedu mid ilaahay ku dhacaysa subxaana watacaala waayo sababta waktiga loo caayay waa lima yakunu fiih waxyaabaha dhexdiisa dhacaya awgeed wey waxyaabahana dee waktigu uma samaynayo waa min ficil illah ilaahay subxaanahu watacaala ficilkiisa ayaa waxyaabahaasi ay ka mid yihiin marka ilaahay subxaana watacaala lama odhan karo qofkaasi darar buu ugeystay lakin adiye waa la odhan kara hunaaka farqun bayna aladiyati waاdarar adiyada iyo dararka farqi baa udhexeeya adiyadu waxay oan kartaa yani dhibaato macnawiya dararkuna waa in yaana dhibaato xisi oo la taaban karo loo geysto oo dee gacanta loola tago marka cid ilaahay subxaana watacaala gacan ula tegi karta oo dee dhibaato gaadhsiin karta xisi oo la taaban karaa ma jirto sida ilaahay subxaana watacaala yuhi inahum lan yaduru llaha shaya wakadalika xadiisu lqudsiga ilahay wuxuu ku uri ya cibaadi inakum lan tabluguu durii fatadurunii laakiin adniyada waa loo sugaya hadal ilaahay subxaana watacaala uu ka xumaado oo uu ka cadhoodo yaani bani aadamku inay ku hadlaan waa dhacdaa ilahay baa hi ina aladiina yu'duuna allaha warasuulah lacanahum allahu fi dunya walaakira waacadda lahum cadaaba muhiina wakadalika xadiidka inoo soo socda yu'dini ibnu aadam macanaa wax iga cadhaysiiya oo ilaahay subxaana watacaala uu ka xumaado bani aadamku ku hadlaya ama uu samaynayo marka hunaaka farqu bayna aldarari waladiya alidraar waliida wa qowli ilahi tacaala buu baabya ilaahay uu yihi wa qaaluu waxay yidhaahdeen ma hiya war arrintu ma aha ilaa xayaatuna addunya nolosheedana adduunye mooyaane wax kale oo ka dambeeya ma jirto waxaa sidan ku hadlay kuwii dahriyiinta ahaa ee aaminsanaa inuu waktigu u yahay ka faacilka wax walba samaynayo noloshan adduunye nolol ka dambaysaana inaanay jirin iyo kuwii mushrikiinta ahae dahriyiinta waafaqay sida ibnu kathiir tafsiirkiisa uu ku leeyay namuutu waanu dhimanaynaa bay leyiin ayaa dhimanaya wanaxya waanu noolaanaynaa macnaa barkayana waa dhalanayaan wamaa yuhlikunaa namana halaagayo ila dahru waktiga mooyaane waktiguumana halaagayo dadku waxay la dhimanaya waa gabow uun qofku markuu gaboobo ayuunbu waktigu ka takhalusaya oo cid kaloo markaa dilaysaa ma jirto marka ilaahay subxaana watacaala kuwaasi waa radiye wuxuui wama lahum bidalika min cilm in hum ilaa yadunuun ilaahay subxaana watacaala waxa uu tilmaamay kuwaasi waxa ay ku hadlayaan inaanay cilmi ka dhalan waxaasu yahay wax jahli ka dhashay hadalkoodaana caqliga iyo naqligu labadaba waa radinaya ama waxa weeyaan manquulka kitaabka iyo sunada waxayna tusiyeen noloshan adduunyo nolol kale waxa weyaan inay ka dambayso oo bani aadamku noloshan mooyaane nolol kale inuu la kulmi doono kutubu samaawiyana taa waa isku waafaqsanta ama xagga macquulka miya suurtagal maaha bani aadamku inay waxay doonaan ay sameeyaan oo ay isdulmiyaan oo ay isdhibaateeyaan oo sidaasuna ay u dhintaan sida xoolaha ama sida dhirtu ay waxa weeyaan ay u qalasho oo dabeetana xisaab iyo abaalmarin dambe aanay arag caqliga caafimaadka qaba ayaaba arrinta noocaasi waxa weeyaan diidaaya kadalika markay leeyihin waktiga ayuun baana halaagaya imisaa qof cumrigiisu uu dheeraaday hadduu waktigu eka u halaagaya may dhacdeen dadka qaarkood cumrigoodu inuu dheeraado wakadalika imisa ayaa qof yar isagoon sooba dhalan laakiin naftii lagu afuufay caloosha hooyadii dhexeeda waxa weyaan ku dhintay hada waa min akaadiibihim waktigu markaa ka wax halaagaya ma aha ee ilaahay subxaana watacaala ayaa ka wax noolaynaya waxna waxa weeyaan dilaya ilahay subxaana watacala ui huwa yuxyi wayumiit ilayhi turjacuun wauxyi lmawta biidni illah ayuu uhi nabi ciise oo ilaahay subxaana watacaala mucjiza ayuu uga dhigay laakiin taa lafteeda ayaa ahayd biidni illaahi ahayd marka aayaddu waxa ay tilmaamaysaa inay kufri iyo gaalnimo tahay in xawaadis iyo waxyaabaha dhacaya waktiga loo tiiriyo la ladhaa waktiga ayaa keenay dadka qaarkoodna shirkiga noocaasiya waxay ku dhacaan iyagoo aan u qastiyin oo aan isdareensanayn waxay ku odhanayaan wakti baa na haya wakti ayaa nahaye waktigaa nagu yuurura waktigaa nagu janjeera marka hadalada noocaasi waxay tusinayaan inuu leeyahy waktiga ayaa dhibaatada keenay hada laa yajuus marka qofku xataa macnahaba yaanu uqasdiyne kelimaadka iyo ereyada tusinaya macnaha noocaasiya ah waa inuu iska ilaaliyo wey leanna marka ugu yartay shirkul alfaad ayay noqonaysaa qaala wa fi saxiix markaa qofku mar hadduu waktiga xawaadisi uu tiiriyo waxaa ka dhalan doonta inuu waktiga caayo waayo waxyaaba aanu jeclaysanayn ba waktiga dhexdiisa dhacay qofka waktiga caayana wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaana watacaala adiye u geystay buu noqonaya wa fi saxiixi waxaa ku soo arooray can abi hurayra can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi qaala allahu tacala ilahay wuxuu yihi yu'dini ibnu aadam ibnu aadamku waa idhibaya yasubu wuxuu caaya adahra waktiga ayuu caayay wa aniguna addahr ay muqalib wa mudabbir addahr waktiga ka maamula ee rogroga ayaan ahay marna habeen keniya marna maalin keniya uqalibu leyla uqalibu waxaan rogrogaa alleyla habeenki iyo wanahaar sida habeen loogu jiru ilaahay bedelaya oo maalin uu bedelaya sida maalin loogu jiru ilaahay bedelaya habeen uu bedelaya wa fii riwaayati laa tasubu daara waktigaha caayina فإن allaha ilaahay huwa adahru ay huwa almutasarif fi dahr ka waktiga maamulo weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala marka xadiidkani waa xadiisu lqudsi wey waa axaadiisa ilaahay uu ku hadlay buu kamid yihi lafdigiisa iyo macnihiisuna waa ilahay hadalkiisi wey ilahay baa subxaana watacaala ku hadlay marka bani aadamku marka uu caayo waktiga ilaahay wuxuu tilmaamay inuu ka dhigay inuu ilaahay caayo waayo de waktigu isagu waxama samayn sababta waktiga loo caayo waa waxaa dhexdiisa dhacay waxaana cidda samaysay waa ilaahay waktiguna isma wado ilaahay baa wada oo waktiga maamula marka ilaahay subxaana watacaala markuu le wa ana dahru maha macnaheedu inuu ilaahay waktiga yahay ciyaada billah amaba se ilaahay magacyadiisa addahru uu kamid yahay sida ibnu xazm uu ku tegay walaqad akfaa khalafa sawaab waana khaldamay markuu yihi addahru baa ilahay magacyadiisa kamid marka mudaafkii baa ka xadfano wa ana dahru ay wa ana mudabir wa muqalib dahri u haddii la yidhaahdo asalku miyaanu ahayn cadam lxadf hadalka inaanay waxba ka goonayn oo uu isu dhamaystiray walaysa alaslu xamlu lkalaami calaa daahiri miyaanu asalku ahayn hadalka daahirkiisa in lagu xambaaro maxaad hadalka daahirkiisa aada uga baxdeen oo ilaahay dahri baan ahay bu i dahriga maxaad ilaahay subxana watacala ugu diideysaa in lagu sheego magacyadiisa lagu daro waxaanu leenahay alaslu waxa weeyaan cadam alkhuruuj can daahir اlkalaam ila lidaliil hadalka daahirkiisa lagama bixi karo ilaa daliil iyo qariina in la helo mooyaane iminkana daliil baynu haynaa ina tusinaaya wa ana dahru macnaheedu inuu yahay wa ana mudabir wamuqalib dahr daliilkaasina waa akhirka xadiidka uqalib leyla wالnahaar dahrigu soo waktiga maaha waktiguna soo habeenkiiyo maalinta maaha waktigu muxuu ka kooban yahay habeen iyo iyo maalin marka halkan ilaahay wuxuu sugay muqalib waa faacil taqliib ka wax rogrogaya iyo almuqallab ka la rogrogaayo oo waktigiiya marka miyay suurtagal taha an yakuuna almuqalibu walmuqalabu waaxida suurtagal maaha ilahay waa muqalib addahr waa ka waktiga bedbedelaya waktiguna waa maxay waa almuqallab waa kala bedbedelayo wey marba si loo gedinayo marka maadaama ilahay uri uqallibu yacni ana faacilku waa allah subxaana watacaala alleyla wanahaaro waktigiiyana ilaahay gooni u sheego oo uu tilmaamay kuwa la rogrogaya inay yihiin ilaahay iyo waktigu inay laba kala yihiin baa xadiidka qeybtiisa dambe ay noo cadday taasi ayaana sababu noqota inaynu idhahno wa ana dahru macneed wa ana muqalib dahri weyi wa hada huwa lwaaqic waktigiiyo ilaahay subxaana watacaala labay kala yihin waktigu waa makhluuq min makhluuqaat illah ilahina subxaana watacaala alkhaaliq weyi marka adahru ilahay magacyadiisa kamid maaha leannahu siyaaqa xadiidka ayaa diidaya wa ana dahru waxaa fasiray uqalibu leyla wanahaar mar labaadka ilahay wuxu uhi walilahi alasmaa lxusna ilaahay magacyadiisu waa mid xusni ku sifaysan bimacnaa mutadaminat lisifaatin xasana sifaat aada u wanaagsan bay ilaahay magacyadiisu koorsataa marka asmaa llahi maaha jaamida mujarad magac calaamad unu ah ilaahay oo wax macnaa iyo wax sifa aan tusin ahayn sidaasi awgeed adahru ilaahay magacyadiisa kama mid noqon karo leanna dahru waa ism jaamida jaamid marka lena waxaynu uga jeednaa waa ism aan sifo iyo macnaanina tusinahayn mujarad waa calaamadun calaamad u ah waxa magaca waxa weeyaan uu yahay ka laa yumkin addahru inuu noqdo min asmaء illahi subxanahu wa tacaala qaala fiihi masaa'il alula annahyu diidmada laysu diiday can sabi dahri waktiga in la caayo marka sababta waktiga markaa loo caayayaana qofka waktiga caayaa waxa weyaan irtakaba sawaateyn laba dembiyo xunxun buu ku dhacay dembiga koowaad inuu aamino waktigu inuu yahay ka khayrka iyo sharka samaynaya ama ka sababta u ah taasi waa dembi bay sideeda ay u tahay mar labaadka waxa weeyaan waktigii inuu caayay oo xukumka sharciga uu khilaafay athaaniyatu tasmiyatuhu magacowga lagu magacaabay cayda waktiga la caayo adan lilah hadiyo ilaahay subxaana watacaala loo geystay oo yu'diin ibnu aadam bu uhi ilaahay sababta markaa adiyadaana muxuu ka dhigay ilaahay yasubu dahra athaalidatu ataammul in loo fiirsado fii qowlih faina allaha huwa dahr iyo macnaheedu inuu yahay faina allaha huwa mudabir ومqلb الdhr بدليل آkhir الxadيث الرaaبcaة أنه qad ykun inuu inuu noqdaa dhici karta saaban qofku mid cid caayey walow lam yaqsidu yaanu cayda uba qastiin biqalbihi qalbigiisaba ka soo goyni oo aanu ka niyeysanin oo imika ah, qofka waktiga caay dee isma laha ilaahay baad caayeysaa oo taasi uma qastiin qalbigiisa kamay soo goyn lakin xaqiiqada ayaa sidaa iska ah kuwa saxaabada caaya iyagu isma laha nebi maxamed baad caayeysaa ama ilaahay baad caayeysaa lakin xaqiiqadu waa sida ofka saxaabadii rasuulka caaya faqad saba rasuul allahi sala allahu alayh wasalam macalinka ardayda haddii la caayo macalinkuna waa caayihi soo ma ardaydu hadday hadday edab darre ku sifowdo macalinkuna waa isna la ugu yaraan macalinkana waxaa lagu sifeeyey tarbiyadooda inuu ka gaabiyey si fiican aanu u tarbiyaday marka haddii saxaabada la caayo nebi maxamedna la cay wakadalika haddii saxaabada la caayona ilahayna waa la leanna ilaahay waa ammaanay waxay noqonaysaa ilaahay dad xun oo cayb utaystay inuu meel ka dhacay oo dee uu ammaanay shareecada lafteedina in meel lagaga dhacay bay noqonaysaa la caayey waayo dadkaa la caayaye xumi sharciga ay soo naqliyeen ee ay soo rareen sharci wanaagsan buu isaguna noqonay abadan taasina waxa ay tusinaysaa khutuurada iyo halista ay leedahay manaa sabu asaxaaba kadalika rasuulku calayhi asalaatu wasalaam waxa uu nacdalay qofka yani waalidkii caaya ama nacdala markii la weydiiyey siay suurtagal ku tahay taasina waxa rasuulku uu tilmaamay inuu macnaa sabab u noqonaayo markaa qofka qof kale waalidkii caaye waalidkii isaga dhalay mid caaye buu noqonaya bimacnaa in la caayo u sabab u noqonaya umana qastiin markaa isagu waalidkii inuu caayo ee qofkaa kale waalidkii cay ayuunbu islahaa markaa qofku waxaa dhici karta inuu qof caytamaya oo cid caayaya aanu isu hayn cay baabu tasani isku magacawgiibuu ubaabiye biqaadi lqudaati la isku magacaabo qubaadda ama xukaamta xaakimkoodii oo qaadigu waa xaakimkii weyi waa xaakimkii xukumkiisu tanfiidka watay iyo fulinta awood uu ku fuliyeen lahaa iyo wanaxwihi magacyada lamida macanaa qofku inuu isagu isu bixiyo qaadi lqubaat ama uu isu bixiyo meliku lmuluk ama uu isku bixiyo sulطaan salaaطin ama waxa weeyaan uu isu bixiyo xaakim alxukaam ama uu isu bixiyo kelimaadka kale kuwaasi la macnaa waa waaw luqad kalaba ha ahaadaan sida shaahin shaah oo luga farisiya waxa weeyaan sidaan arki doono amaba isagu yaanu isuga bixino cid kalea u bixisayo laakiin raalli ayaa uu ku noqday magaca noocaasiya ah. marka qofka magaca noocana isu bixiyey wuxuu noqonayaa qof ilaahay sifaadkiisii ku qabsaday oo ilaahay baa subxaana watacaala xaakimka xukaamta o dhan qaadi lqudaat ilaahay ayaa ah kuwa wa xukumo kasii xukuma ilaahay baa subxaana watacaala yani sultaan asalaatiin ilaahay baa melik almuluk marka waxay noqonaysaa ilaahay sifadiisaa mid ku qabsaday buu noqonaya si awgeed baa baabku munaasib u noqday kitaabu tawxiid oo qadاgi iyo xukumku ilaahay buu usugan yahay subxaanaه watacaala lahu اlxukmu wa ilayhi turjacuun xukumka kawniga ilaahay isaga ayaa iskale oo wuxuu qadara ayuun baa kawnkii caalam ka dhacay xukunka sharcigana ilahay isaga ayaa xaq u leh in اlxukmu ila lilah qadaaguna xukumka ayunbu la macnay waqadaynaa ilى bani israaila fi lkitaab waa ka idhi ilahay wakadalika waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyah wabilwaalidayni ixsaana marka ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin haddii la qaydo macnaa dabar la raaciyo la yidhaahdo beled lagu qaydo gaara ama wakti gaara lahaa qaadi alqudaat fi alwaqti alfulani qaadigii qubaada waktigaas ama qaadi lqubaad fi lbalad alfulani arrinta noocaasi waa jais ba ay leeyihin ahlicilmiga qaarkood laakiin waxaa la diidan yahay waa iطlaaqa wey laha qaadi lqubaad iyo melik almuluk sidaa haddii loo iطlaaqo walow yaan looga qastiin xagga macnaha dee hadalku waa khaldan hadalka khaldanna waa dadka waa loo diidaya walow macnihiisa yaanay uba qastiyin be waxaana markaa alqaabta noocaasi ee fadfaadka ah ee macnaheedu aadka u ballaadhan yahay waxaa huwadoo dusha iska saaray muluugta iyo boqoradii acaajibta wax la yaqaani mayahay markii ay noqdeen kuwa sumcaddoodu ay ku heleen iimaan iyo camal saalixa ah, dadka dhexooda ay ku yar tahay ama aanay jirinba ayaa waxay dooneen inay naftooda sumcad ay ugu yeelaan iyo darajo alqaabtiiyo naanaysaha waxa weeyaan noocana inay la baxaan waxaa markaa uu tilmaamay ibnu kahiir raximah allahu tacaala fi xawaadis ah, sabca miya wa tisca wa cishiriin sanadkii toddoba boqol iyo sagaal iyo labaatan xawaadistii dhacday marka uu ka waramayo fi ramadaan waktigaasi ayuu la baxay buu leeyahay nin markaa boqor ahaa magaciisa uu sheegayaa wuxuu la baxay waxa weeyaan ah, laqabkaasi ama magaca aadka u ballaaran oo waxa weeyaan malik almuluk deetana culimadii waktigaa joogtay waa iskhilaafeen oo qaarkood waxay yidhaahdeen waa iska jaa waa banaanta saasi ayaa ay fatwoodeen iyagoo markaa xujo iyo shubha ka dhigtay aayaadka qur-aanka ee qaarkood mulkiga loo nisbeeyey khalqiga وkاna وراءh ملك yأkذ kula سفينة غصبa وkadalika waxa weeyaan aayaadka qur'aanka ee aayadaasi lamida amabase la macnaa waxaa markaa dhacday imaamkii qaadigii la odhan jiray almawardi ee qoray kitaabka xaawiga la yidhaahdo oo kamida maraajicda waaweyn fi lfiqi shaafici ayaa isagu arrinta noocaasiya inkiray ninkaa boqorkaana aada iyo aad bay isugu fiicnaayeen oo nin la fadhiisto aad uu usoo dhaweeyaa bu ha markii boqorkii magaca uu la baxay sheekhu maalin dambe agtiisa kama wareegin kadib waxaa dhacday boqorkiibaa u yeedhay markii loo yeedhay wuxuu jiri khalaas waa kuu dhamaatay ille waa nin dhaalimo jaairo wey waa ku dilayaa buu jiri markii u yimi ayaa wuxuu yihi waxaan umalaynayaa waxaa kuu diiday inaad i timaado inay tahay laqabka iyo naanaysta aan la baxay arrintaana waxaa kuu kaliftay yacni iimaankaaga iyo diintaada ayaa kuu kaliftay ogowna maamuuskii iyo sharaftii agtayda aada ku lahayd arrintaasi inay kuu kordhiso mooyaane waxba kaa dhimi mayso ya subxaana allah man taraka shay-an lilah cawadahu llahu khayra min ewri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam qofka shay ilaahay daraaddii uga taga ilaahay mid ka wanaagsan buu ugu bedelaa qofka cizada iyo sharafta xagga ilaahay ka raadiya ilaahay wuu siiyaa ka kalena ilaahay subxaana watacaala waa u duleeya marka imaam ibnu katir raximah llahu tacala wuxuu leya mawardi hadihi suna athaabita ayaa isagu uu fatwooday calaa yani daahiriha iyo macnaha ay tusinayso fi صaxiixi can abi hurayra can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi ina aknaca ismin magac ka u liita cinda allahi ilahay agtiisa waa rajulu nin tasamaa isku magacaabay malika alamlaak boqorkii boqorada laa maalika ila allah ayuu uhi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam marka ina aknaca ismin ay awdacahu awdaca ismin waadallahu waashnacahu waaqbaxahu magac ka u liita ee u hooseeya ee u fool ee u xun waa inuu nin la baxo maanaa malik alamlaak ilahay baana subxaana watacaala dee sifadan qul illahuma malika almulk tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tasha tashaa tucizu man tashaa watudillu man tashaa qul man biyadihi malakuutu kuli shay wahuwa yujiir walaa yujaaru caley in kuntum taclamuun sayaquluuna allah marka ma leeya magaca ayaa uxun marka laleeyahy magac kanaa uxun marka laleeyahy dee kii magacaa la baxayna saas oo kale isna u xumaanaya oo isaga laftiisuna wuxuu ahaanayaa mid ilaahay agtiisa aada iyo aada u liita ayuu noqonaya macnaha aljaza min jinsi lcamal wuu iskibiriyey markaasuu magacii ilaahay la baxay oo sifadii ilaahay uu sheegay abaalmarintiisu maxay noqotay in isaga iyo magiciisiiba laga dhigo waxa u liitay u dulaysan ilahay agtiisa laa maalika ila allah taa waxaa la isweydiin karaa oo khalqigu miyaanay waxba mulkiyin khalqigu wax waa mulkiyaan ilahay subxaana watacaala awmaa malakat aymanuku in badan buu qur-aan ku sheegay laakin mulkigoodu waa mulki kaafira waa icaara wax ilaahay u amaaneysiiyey ayay ka dhiganta wax iyagu ay samaysteen ay umadax banaayihin oo sida ay doonayaan ay ka yeeli karaan ma aha waxa bani aadam bani aadamku ay haystaan oo meeshay doonayaan ay ka qaadan karaan meeshay doonayaanna ay ku bixin karaan si awgeed waxa weeyaan mulkigoodu waa mulki qaasira wey waa muqayad mulkiga ilaahayna waa mulki taama oo mutlaqa oo qofku waa shay walba male waxyaabaha qaarkood buu leeyahy ka uu leeyahay laftiisana ilaahay baa mulki siiyey kaa uu leeyahay laftiisa xoriyad dhamaystiran umale suu doono kama yeeli karo qaala sufyaan wuxuu uhi mithlu shaahinshaah shaahinshaah ayaa lamid a وفي رواية أغيب رجل على الله ninka loogu cadho badaya ilahay agtiisa yowma alqiyaama wa akhbasuhu yani rajulu tasamaa bimalik alamlaak qawlu aknac yani awdac marka waxaa laga qaadanaya xadiidka isbaatu sifati algayb lilah wahuwa shadiid lgadb waa cadhada daran wey marka shahinshahna waa luga farisiya oo melik alamlaak ayuun bay la macno tahay waxaanay macruuf ku ina caajimtu mudaafka iyo waxa weyaan mudaaf ilayhiga inay mudaaf ilayhiga ay soo horeysiiyaan gaar ahaan luga waxa weyaan alfarisiya waxaa kaloo ahlucilmigu ay ka digeen raxmat ullahi calayhim yacni alqaabta iyo naaneysaha ay ka muuqato qofkaasi inuu isweyneynayo ama uu isla weyn yahay sida shihaabudiin iyo waxa weeya naasirudiin iyo iyo kuwa lamida ah. oo ahlucilmiga qaar ku yahaan aqalu axwaaliha waa makruh saa awgeed baa imaamu nawowi uu kari jiray in la haha muxyidiin sheikhulislaam ibnu taymiyana uu kari jiray in lagu dhaha taqiy diin oo odhan jiray ehelkayga ay bixiye anigu lamaan bixin waana iga hadhi laaye magaca noocaasi manaa ma jecli anigu oo raalli waxa weeyaan kama yihin qaala fiihi masaa'il alula annahyu diidmada laysu diiday can itasami in lala baxo bimaliki lamlaak boqorkii boqorada athaaniyatu ana ma fi ana ma fi macnaahu wax allaale wixii la macnaa kelmadda walow la lafdiba yaani noqone mithlu waa sidiis oo kale sida xaakim alxukaam oo kale iyo sultaan salaatiin iyo qaadi lqubaat kama qaala sufyaan siduu yihi sufyaan oo maqsuudkiiyo macnaha la raacaya lafdiga un lagu dhegi maayo athalithatu atafatun in loo loo loo dhug lahaado lagu baraarugsanaado litakliid adkeynta laysku adkeeyo fi hada laqabka la bixitaankiisa iyo wanaxwihi kuwa lamida maca alqaطci iyadoo la jarayo biana alqalba qalbigu lam yaqsid macnaha macnihiisa inaan uqastiin qofku markuu leeyahy malik lmuluk baanay dee boqorada adduunyada ujeeda marka la leeya waa qaadi lqudaat dee qudaat dunya baa loo jeeda ee looma jeedo yacni jamiic alqudaat inuu isagu qaadi u yahay oo xataa ilaahay subxaana watacaala qaadi ka sarreeya u ama boqor allah boqorka ka sarreeya inuu yahay macnahaasi looma jeedo laakiin walow macnahaba yaan loo jeedine hadalka waxa weeyaan xun waa in la iska ilaaliyo walow macnihiisu yaanu maqsuud ba aanu noqone waayo waxaa dhici karta in kelimaadka noocani walow macnaha kufrigaabayaan yaan looga jeedile inay qofka kibriya isla weyne ay geliso waxaa kaloo dhici karta macnaha looga jeedo cid aan fahamsanayni inay u fahamto macnaha bailka alraabicatu atafatun in lagu baraarugsanaan ana haada arrinkaas diidmada la diiday liajli ilahi subxaana subxaana weyneyn ilaahay la weyneynayo awgeed inay u dhacday arrintaasi oo laa maalika ila allah wa kaa yihi rasuul calayhi asalaatu wasalaam marka ilaahay ixtiraam la ixtiraamayo iyo weyneyn la weyneynayo awgeed ayaa la diiday magacyada noocaasiya in lala baxo baabu ixtiraami asmaaء illah ilaahay magacyadiisa in la ixtiraamo u baabi wa takyiir lismi iyo magac qof in la bedelo liajli dalika ixtiraam la ixtiraamayo ilaahay magacyadiisa awgeed marka ilaahay subxaana watacaala magacyo ayuu leeyahay sida ilaahay qur-aanka uu ku caddeeyey walilahi alasmaء اlxusnى fadcuuhu biha wakadalika rasuulku wuxuu yihi ina lilahi tiscaة وatisciina isma man axsaaha dakla اljanة marka ilaahay subxaanahu watacaala magacyadiisa in la weyneeyo oo la ixtiraamaa waxa ay kamid tahay min tacdiim illah ilahay weyneyntiisa waxa ay ka mid tahay min tawxiid illaahi subxaana watacaala ilaahay keliyeyntiisa ayaa ay kamid tahay ilahay magacyadiisa sida loo ixtiraamayana waxaa kamid ah in awalan ilaahay loo gaar yeelo oo cid kale aan loo bixin magacyada ilaahay uu la gaarka yahay in ilaahay magacyadiisa iyo kuwa makhluuqaadka isku mid aan laga dhigin in magacyada ilaahay lagu dhaqmo ila magac kastoo ilahay magacyadiisa kamid ee ah axkaam ayuu xambaarsan iyo cubuudiya khaasa oo gaara ayaa u xambaarsan yahi markaa baab soo socda ayaynu waxoogay bal axkaamta asmaada aynu kaga sheegi doonaa laakiin baabkan isagu wuxuu si gaara ah uga hadlayaa ilaahay magacyadiisa subxaana watacaala in la weyneeyo weynaynta ilaahay magacyadiisa la weyneynaya waxaa kamid a ah inaan ilaahay magacyadiisa u gaarkaa cid kale aan loo bixin ayaa kamid a ah. oo laba arrimoodba waa xaaraan wey in waxa weeyaan ilaahay magacyadiisa u gaarkaa cid kale in loo bixiyo sida araxma allah iyo alraxmaan iyo rabbi alcaalamiin iyo malik almulk waxaa kaloo iyaduna mamnuuca ah in magacyada makhluuqa loo bixin karo magacyada ilaahay uu leeyahy makhluuqana loo bixin karo in makhluuqii loo bixiyo cala sabiil waxa weeyaan alwasf iyadoo makhluuqii sifo looga dhigaayo iyaguna ma banaano se xadiidkaynu ku arki doono oo tusaale ahaan alraxiim iyo alsamiic iyo albasiir dee makhluuqa waa loogu yeedhi karaa ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku uhi fi lqur'aani alkariim hal ataa cala linsaani xiinu min addahri lam yakun shaya madkuura ma ma alaaya alati bacdaha ina khalaqna linsaana min nutfati amshaaji nabtaliih fajacalnaahu samiica basira samiican basira cidda lagu leeyahy waayo waa insaankii wey marka ilahay waa eh, cid aan ahayn magacyada waa loo bixin karaa lakin waa in la aamino sifadii magaca ilaahay asamiic u watay iyo magaca ilaahay albasiir sifadii u watay inaan samiican iyo basiirkan makhluuqa loogu yeedha aanu wadan o laysa samcu llahi ka samci lmakhluuq walaa basaruhu ka basar almakhluuq can abi shurayxin anahu kana wuxuu ahaa yukna mid lagu kunyeeyo abalxakam oo kunyada waxaa lama sudira biabin aw ummin abu fulan ama umu fulan culimada qaarkoodna waxay yidhahdaan aw bicamin aw khali lakin sida mashhuurka waxa weya ma sudira biabin aw ummin faqala lahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu ku yihi ina allaha ilahi huwa alxakam isaga ayaa ah kawa xukuma ilaahay subxaana watacaala aayado qur'aan oo fara badan waxa weeyaan uu ku tilmaamay inuu ilaahay subxana watacala xaakimka u yahay wama اkhtalaftum fihi min shay faxukmuhu ilى allah alaysa allahu biaxkami alxaakimiin waman axsanu min allahi xukma liqawmi yuuqinuun falan abraxa alarda bu uhi aku yusuf falan abraxa alarda xata ya'dana lii abi aw yaxkuma allahu lii wahuwa khayru lxaakimiin waa xukumkii kawniga ahaa kaas wama اkhtalaftum fihi min shayin faxukmuhu ilى allah waa xukumkii sharciga ahaa marka ilahay kawn ahaan iyo qadar ahaan isaga ayaa caalamka uxukuma sharci ahaana ilahay isaga ayaa xaq uleh inuu uxukumo marka waxaa xadiidka laga qaadanaya ana alxakama min asmaai illah xakam ilahay magacyadiisa ayuu kamid yahay lakin alcadl ilahay magacyadiisa inuu kamid yahay xadiis saxiixo tilmaamaya ma jiro xadiidka markaa sagaal iyo sagaashanka isam sardinaya ama taxaya daciifka ayunbu alcadli kusoo arooray lakin alxakam xadiidkan ayuu ku sugan yihi faqaala wuxuu yihi nacam in allaha huwa alxakam wa ilahi lxukmu xukumkuna ilahay wuu noqonaya faqala wuxuu yihi ina qawmii qowmkaygu ida اkhtalafuu markay isku khilaafaan fi shayin atowni way i iman jireeno faxakamtu baynahum waan kala xukumi jiray waradiya kila alfariiqeyn labada kooxoodba waa raali noqon jireen marka labada kooxoodba waxay ku raali noqonayaan soo daahirka dee waa sulxi waa dhexdhexaadin jiray faqaala wuxuu yihi maa axsana haada arrintaa maxaa ka wanaagsan macnaa inaad dadka ad dhexdhexaadiso sulxi aad ka dhex rida waa arrin wanaagsan famaa laka min waladin caruur maxaad leedahay bu waladka mawluud baa looga jeedaa oo inamadii ablu waa soo gudagelaya qultu waxaan uhi shurayxun wa muslimun wa cabdullahi qaala wuxuu yihi faman akbarhum oo u weyn taana waxaa laga qaadanaya wawdu inaanay tartiib faa'iidey de wawdu tartiib faa'iideyso inuu shureyx u weyn yahay baa markiiba la fahmi lahaa oo su-aal labaad rasuulu kuma celiyeen oo kuma yidhaahdeen faman akbaruhu qultu waxayuhi shurayxun baa u weyn qaala wuxuu uhi fa anta adigu abu shureyx ayaa tahay oo abulxakamka iska daa rawaahu abu daawuud wa gayruhu xadiidkuna waa saxiix irwaaga ayuu ku saxiixiyey sheikh albani kadalika tacliiqa uu ku leeyahay cala lmishkaat wuxuu hi isnaaduhu jayidun marka hada alxadiis waxa aynu ka qaadanaynaa ama aynu ka faa'idaysanaynaa ilaahay subxaana watacaala magacyadiisa xataa kuwa aan ilaahay aan u gaarka ahayn in lala baxa inaanay banaanayn haddii sifada loo jeedo oo loo jeedo makhluuqan in sifada magacan uu wata lagu sifeeyo imika alxakam muxuu ugu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam ila saxaabo kale oo magacaa waa la ohan jiray oo alxakam ibn xaris asulami saxaabi u ahaa alxakam ibnu saciid ibn lcaas alxakam ibnu cabdillahi athaqafi taraajimtooda waxay ku taala alisaaba libni xajar raximah llah kadalika xakiim ibnu xizaam iyo xakiim ibnu xaris iyo xakiim ibnu aliq alumawi wagayruhum hawlay kulum kaanu saxaaba magaca xakam ay lahayn rasuulkuna kama bedelin way magacaas iyaga wuxuu ahaa mujarad calam magacaan sifadiisa iyaga aan loo sugahayn sifada uu xambaarsan yihi laakin maadaama sababta loogu bixiyey saxaabigan hani ibnu yaziid alkindi la odhan jira rasuulku abu shareex uu ku kumiyeeyey sababta abulxakam loogu bixiye ay tahay in sifadaasi xaakimnimada bimacnaa isaga loo sugayo ayuu rasuulku caleyhi afdal afdal salaati watasliim uu diiday in waxa weeyaan abulxakam isaga loogu yeedho marka waxaa laga qaadanayaa ilaahay magacyadiisa haddii makhluuq loo bixiyo oo looga jeedo magacaasi sifadu xambaarsan yahay makhluuqaasi inuu leeyahay inaanay taasi bannaanayn oo ay tahay magacaasi in la bedelo ixtiraam la ixtiraamayo ilaahay wa tacaala iyo magacyadiisa awgeed waxaa kaloo laga qaadanaya waxa weeyaan mashruuciyatu takani aw jawaasu takani in kunyo lala baxaa inay jaa-is waxa weyaan ay banaan tahay waxaa kaloo laga qaadanaya min xaqi akbar alawlaad atakani bihi caruurta ka u weyn xaqiisa waxaa kamid a ah inuu magaciisa kunyo uu ka dhigto waalidka waa kaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam weydiiyey ay ku yihi faman akbaru qaala fiihi masaa'il alula ixtiraamu asmaa illahi ilahay magacyadiisa in la ixtiraamayo wasifaati walow lam yaqsid macnaha qofku yaanu macnaha uba qasdinba wahada hayru saxiix walow lam yaqsid macnaahu waa hayru saxiix haddaan macnaha aan loo qasdiyin magacyada aan ilaahay ku gaarka ahay dee makhluuq waa loo bixin karaa oo qof baa caziiz loo bixin karaa qaalat imra'at lcaziiz loogama jeedo macnihii cizada iyo sifadii cizada inuu ku tilmaamay wakadalika waxa weeyaan qof baa loo bixin karaa xakiim qof baa loo bixin karaa waxa weyaan xakam oo qof baa waxa weyaan loo bixin karaa sidaas oo kale raxiim iyo samiic iyo basiir waa loo bixin karaa mar haddaan loo aan la laaxid ahayn ama aan la milicsan ahayn in sifada magacaasi uu xambaarsanya makhluuqan uu ku sifaysay marka hadalkaa sheekhu uu leyahy walow lam yaqsid macnaahu waa gayru saxiix e magaca ilahay magacyadiisa kamida ee aan kamid ahayn asmaada ilaahay u gaarkaa in lala baxa waxay mamnuuc tahay marka loo qastiye in macnihiisa iyo sifada uu xambaarsan yahay makhluuqaasi uu ku sifaysan yahay athaaniyatu takyiir lismi magacii in la bedelo liajli dalik ixtiraamka ilahay magaciisa la ixtiraamaya awgeed marka magacyada in la bedelaa waxa ay kamid tahay waxa weeyaan min alaxkaam sharciya magacyada taskiyadu xataa ay ka dhalanaysa rasuulku waa bedeli jiray oo zaynab bara ayaa la odhan jiray oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa ka bedelay athaalithatu laakiin nacam qofka waxa weya magaca iska bedel waa la odhan karaa qofkuna magiciisa waa bedeli karaa haddii mukhaalafa sharciya uu ka dareemo laakiin dad horoo dhintay magacyooda adigu inaad bedeshaa dushaada ma aha athaalithatu ikhtiyaaru akbar alabnaa caruurta ka u weyn in loo doorto lilkunya oo shureyx baa caruurtiisa u weynaaday abu shureyx baa tahay buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa xadiidka laga qaadanaya qofka dadka waaninaya ama wuxu sheegayaa haddii albaab muxarama dadka uu ka xidho mid mubaax oo ilaahay uu sharciyeeyey inuu u furo waxaa laga qaadanaya alxakam in ilahay magacyadiisa ay kamid tahay wakadalika waxa weeya ana alxukma lilah kawna wa sharcan cidda ilaahay xukumkiisa ku qabsatee sheegataana ana waa kufriyeysaa waa gaaloobaysa baabun man hadala qofka ku jeesjeesa bishayin shay fiihi dikru llah ilaahay subxaana watacaala dhexdiisa lagu sheegay macnaa aayad qur-aana ama xadiid ama xukum sharciya oo ilaahay subxana watacaala loo nisbeeyey aw ilqur'aani ama qur'aan ku jees aw irasuuli ama rasuula ku jees marka hazla manaa sakira wاstahza manaa waa qofka yaraysta ama quursada oo istihzaagu manaa waa atanaqus wاtacyiir waa in shaygii la quursado la yaraysto oo wax lagu ciyaarayo kale laga dhigto marka waa xaaraan in lagu jeefjeefto ilahay aayaadkiisa kawniga aayaat llahi alkawniy la ihaahdo wallahi waa xikmad daro xagaagu inuu noqdo wakti kulul ama waa xikmad daro iyo macno daro jilaalku sida inuu uqabowaa buurahan bal iska dhaadheeraadeen maxay faa'iido leeyihin imika bal maxaa laga abuurayay waa macno daro in la abuuraa kuwan oo kale maanaa kufri bay noqonaysa waa istihzaa biaayaati illahi alkawniya wakadalika aayaadka ilaahay sharciga in istihzaa lagu sameeya ma banaana iyo wax allaale waxa axkaam ilahay aayaadkiisu ay xambaarsay kالصلاaة walow kanت nاfilة الزakاة والصوم والxaj وغayri ذalik وkadalika shay waxa weyan min axkaam الlah subحaanaه وataعalى kadalika waxa weeyaan rasuulka ama nebi maxamed ha noqdo ama rasushii ka horeysaybe in lagu jeesteesaa ma banaano laa yajuuz xukunka qofka ku jeesteesaana wuxuu noqonayaa ana kafir gaal ayuu noqonaya biitifaaqi اlculamaa ahlucilmigu waa isku waafaqsany in istihzaa kufri uu yahay aayaddan qur-aanka ayaana ku cad haddii istihzaag iyo jees jeeski oo ah sabi iyo cay aan sariix ahayn ay kufri iyo gaalnimo tahay maxaad u malaynaysaa cayda sariixa ee cad dadka qaarkood ilaahay caaya ama rasuulka ama shay ilahay diintiisa kamida ama qur-aanka waxa weeyaan ay caaya faman saba allaha buri shaikh lislaam ibnu taymiya أو سب رسوله فهو كافر سواء اعتقد حل ذلك أو لم يعتقد qofka ilaahay caaya ama rasuulka caaya waa gaal ama ha aaminsanaado arrintaas inay xalaal u tahay ama inay xaaraan ka tahay yani waa kufriyaya waa gaaloobaya ijmaacu ahlilcilmina waa soo naqliya kitaabkiisa asaalib lmasluul la yidhaahdo ee masalada lafteeda uu ka qoray sheikh ulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala wa qawli llahi tacaala buu baab ilahay uhi walain sa'altum haddaad weydiiso layaquluna waxay odhan doonaan inamaa kunaa waxaanu aynu nakuud inaanu iska dhex gallo aanu iska dhex dabaalano wanalcab aanu iska ciyaaro ilaahay subxaana watacaala waxaa aayadda uu kaga warramay kuwa waxa weeyaan munaafiqiina oo jees ku sameeyey allah subxaana watacaala iyo rasuulka iyo aayaadka iyo saxaabada ridwan ullahi caleyh qul biاllahi وaayaati وarasuulih kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum war ma ilaahay baad subxaana watacaala ku jees jeesaysa iyo rasuulka waxba ha cudur daaranina waad gaalowdeen iimaankiini dabadi marka sida saxiixa munaafiqiin marka horeba gaalnimo u qarsoontay may ahay bal ilaahay iimaan buu usugay qad kafartum bacda iimaanikum marka imaan waa lahaayeen waxa ay ku kufriyeen waa maxay waa istihzaaga iyo jeesteeska waxa weeyaan ay sameeyeen marka xadiidkan ayaa inoo caddayn doonaa aayaddu sababta ay kusoo degtay can ibni cumara wa maxamed ibnu kacb wa zayd bnu aslam waqataada dakala waa dhex galay xadiidu bacdin fii bacdin xadiidka barhkood barhka kale waa dhex galay de ibni cumar waa saxaabi qolooyinkan kalena waa taabiciin wey lakin ruwaadda qaarkood ba waxay macruuf ay ku yihiin sida zuhri oo kale marka xadiis ay wariyaan oo ay ka wariyaan aktara min shaykhin in alfaadii oo dhan waxa weyaan ay isku wada daraan oo mid qura ay ka soo qaadaan annahu qaala rajulu nin ba wuxu uhi fii gazwati tabuk ma ra'aynaa maanaan arag mithla qura'ina haula kuwa iyagan quraan yaqaankaa wax lamida argaba butuunan wax ka calool ballaadhan walaa akdaba alsunan iyo wax ka been badan walaa ajbana cinda alliqa iyo wax ka fulaysan markay raggu sarkaano dagaal iskaga hor yimaado yacni wuxuu ujeeday arasuula sala allahu alayh wasalam rasuulka iyo wa asxaaba saxaabadiisi alqura ahaa faqaala lahu wuxuu ku uhi cawf ibnu malik saxaabigii la odhan jiray kadabta been baad sheegtay walaakinaka munaafiq munaafiq baa tahay macnaa qof muumin oo iimaan qalbigiisa ku jiraa waxaa kuma hadli karo oo cayda intaa leegiyo aflagaadadaa tirada ka badatay uma quuri kara nebi maxamed iyo saxaabada weliba kuwii quraad ahaa nifaaq baa kaa yeersiiyey la ukbirana waan u sheegi doonaa rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa aad ku hadashay fadahaba cawfun cawf baa tegay ilaa rasuuli illahi buu tegey liyukhbirahu suu uga waramo ugu waramo fawajada waxaa buu helay alqur'aana qur'aankiiyo qad sabaqahu ka soo dheereeyey oo aayadda quraankaa ayaa waxa weeyaan soo degtay oo saxaabiguba intaan waxa weeyaan rasuulka soo gaadhin buu ilaahay aayaddaasi uu soo dejiyey waxaana laga qaadanaya ilaahay subxaana watacala inuu yahay caalimu algeyb washahaada ilaahay subxaana watacala iyadoo rasuulku aanu ogeyn ayaa ilaahay subxaana watacaala arrinkiisa uu ogaa bal ilaahay xataa hadha waxay ku jawaabi doonaan ayuu ilaahay sii ogaa walain sa'altahum layaqulun inama kuna nakuudu wanalcab kadalika waxa weeyaan waxaa laga qaadanaya xadiidkan masaaisha iyo fawaaidda ku jirta waxa weeyaan kamid a aan dhamayno horta casr fajaءa dalika rajulu ninkaasa u yimi isgaray inuu xumaan ku dhacay ilaa rasuuli illahi buu yimi waqad irtaxala iyadoo rasuulku uu guuray oo rakiba naaqatahu hashiisii uu fuulay faqaala wuxu uhi ya rasuula allah inamaa kunaa waxaanu ahaynu nakuub inaanu iska dhex gallo hadal badni baa geysay nataxadatu waanu iska sheekaysanayna xadiid arakb dadka safarka safarkaahi sheekaday sheekaysta naqtacu bihi waxaanu iskaga jaraynay canaa ariiq waddada dhibkeedaan isku ilowsiinayn qaala bnu cumar wuxuu yihi kaanii waxaabaad moodaa anduru ilayhi inaan eegayo ninka laftiisii oo mutacalliqan iska laalaadiyey biniscati naaqati rasuuli illah sala allahu alayhi wasalam bayidii hasha rasuulka wa ina alxijaarata dhagaxaantuna tankubu rijlay lugihiisa ay ku dhacayso isagoo dee jiitamaya wa huwa yaqulu isagoo le inamaa kuna nakuudu wanalcab fayaqulu lahu rasuulu llah abillahi wa aayaati warasuulihi kuntum tastahziuun ma yaltafitu ileyh rasuulka xaggiisa ma eegahay wamaa yaziidu calayh intaana hadal ugama ziyaadinahay waxa weyaan ugama kordhinahay marka hada alxadiid alcadiim waxa uu tusinayaa maanaa istihzaaga cayda qofku uu caayo ilaahay ama rasuulka ama diinta ama dadka muslimiintaaba oo diintooda awgeed uu caayo oo istihzaaga qof muslima lagu sameeya laba nooc bay noqonaysa hadduu u caayo qofka lidiinihi diintiisa awgii hadduu ugu jeesjeesayo oo u caayo waa ku kufrey xaqiiqada waxay noqonaysaa diintii inuu ku jeesjeeso o u caayo lakin hadduu qofka shaksiyadiisa ku jeesjeesaayo taasi dembi bay noqonaysa taasi ma noqonaysa iyadoo kufri iyo gaalnimo marka istizaag waa min nawaqid lislaam sida shaikh lislaam maxamed bin cabdilwahaab kitaabkiisa nawaqid islam alcashara uu ku tilmaamay waxyaabaha islaamnimada buriye ayuu kamid aayadda ayaana u daliilaya xadiid sababtu islaamnimada u burinayaana waxay tahay leanna waxa weeyaan iimaanku waxa u weyn uu keensanaya waa maxabat llahi warasul warasuulih wa tacdiim اllahi warasuulih maxabatu maa yuxibuhu llah wa tacdiim ma cadamahu llah iimaanka yana waxyaabaha u weyn u cuskadaa waa in ilaahay la jeclaadiyo rasuulka in la weyneeyo ilaah iyo rasuulka in la jeclaadoo la weyneeyo waxa ilaahay uu jecel yahay ee uu weyneeyey markaa qofku hadduu istihzaa ku sameeyo ilaahay subxaana watacaala ama rasuulka ama qur'aankii macnaheedu waxa weya laysa fii qalbii xubun walaa tacdiim qalbigiisa jacayl iyo weyneynitoona kuma jirto uguma jirto wakadalika waxa weeyaan yani axkaamtii sharciga ahayd mid aan jeclayn oo aan weyneynayn ayuu noqonaya wإida fuqida الtacdiim wاlmaxabaةu min qalbih faqad zaala canhu liimaan haddii maxabadiiy weyneyntii qalbigiisa laga waayana macnaheedu waxa uu noqonaya qof iimaankii uu ka caraabay oo iimaankii waxa weeyaan uu ka lugeeyey ayuu noqonaya qaala fiihi masaa'il alأulى wa hiya alcadiimaةu masalada weyn weeyaan ana man hazla bihada qofka ku jees yacni arrimahaasi la sheegay ilaahay ama rasuulka ama aayaadka sharciga ama kuwa kowniga iyo axkaamta ilaahay kaafirun waa mid gaaloobay wey athaaniyatu ana hada arrinkaasi huwa isagu tafsiiru laayati wey fii man facala ay fii xaqi man lagu fasirayo facala dalika arrinkaas sameeyey kainan man kaana kuu doonayaba ha noqday haddii gaal uu istihzaagaa sameeyo sida aayaddu ay tilmaantay weyaan xukunkiisu hadduu munaafiqsameeyna xukunkiisu waa sidaa mid markiisa hore muumin ahaa hadduu istihzaagaa sameeyana dee xukunkiisu waa inuu gaaloobay laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum athaalithatu alfarqu in la kala geeyo bayna anamiimati diradiraalihi iyo wanasixati lilahi warasuul in laga taliyo wanaagga ilaah iyo rasuulka bimacnaa <clears throat> namiimadu muxuu asalkeedu waa naqlu اlakhbaari bayna الnaas calaa wajhi listaad baynahum dadka hadal in loo kala raro si waxa weeyaan xumaan loo dhex dhigo marka saxaabigan cawf ibnu malik wuxuu yidhi warkaaga rasuulka ayaan u sheegi doonaa marka taasi namiimo may ahayn waayo ujeedadiisu waxay ahayd an yansaxa lilahi wa rasuulih in ilaahi iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam yaana wanaaggiisa uu ka taliyo oo xumaanta iyo baadilka uu ka difaaco oo nuqsaanta waxa weeyaan uu ka anfiyo marka qof samaynaya xumaan haddii xaakimka muslimkaa loo rafciyo arrinkiisa oo la gaadhsiiyo taasi noqon mayso namiimadii xaaraan tahay noqon mayso leanna islaax baa taasi looga jeeda wax wanaajin isaalat baa looga jeeda munkarka in la zuuliyo iyo macruufka kor in loo qaado hadduu qofku ajsaad fi lardi uu wado oo dhulka uu ku fasahaadinaayo بأفكاره كالسحرة والمنجمين والعرافين وغير من أهل الفساad ama dhulka uu ku fasahaadinayo بأfعاalihi kالadiina yبيcuuna المkhdراaت أو الkhmوr أو الذيina yفتxuun buyuuت الchr والzinا xaakinka in la gaadhsiiyaa waa jaaئز waa banaan tahay walaysa hada min النamima وkadalika qofka mslimkaa haddaad u nasteexaynaysid oo wanaaggiisa aad ka talinaysid manaa namiimo noqon mayso tusaalahaan qof baa qof isku halaynaya oo u arkay inuu yahay qof bimacnaa naasixiisa markaasaa firiis iyo wixiis o dhan wuu usheegaya hadna waxaad og tahay qofkani qofka inaan waxba aan u ilaalin sirkiis o dhan banaanka uu soo dhigo haddaad qofkii usheegto o aad tidhaahdo war ninkaa ah ha isku hadlayna waxba isaga sheegin sirtaada waxa weeyaan kuuma qariye hada waa min baabi nasiixa walaysat waxa weeyaan min baab annamiima ka farqi baa labadaa baab udhexeeya ninka haddaad mubtadic uga digto aad tira ninkaasi waa mubtadic yadcuu ilaa gayri sunna iska ilaali niyadaaduna ay tahay nasiixo taasi namiimo madmuuma noqon mayso sidaas awgeed waxyaabaha ama xaaladaha namiimadu ay banaan tahay ee imaamu nawwi riyaad saalixiinka uu ku sheegay oo dhami namiimada madmuumkaas soo gudageli maayaan bal waa min baabi nasiixa araabicatu alfarqu farqiga udhexeeya bayna alcafwi cafiga cafiska aladii kaasoo yuxibuh llah ilahay uu jeceliyo wa bayna algilda iyo adkaanti calaa acdaai illah ilahay cadowgiisa lagu adkaado bimacnaa meel walba wixii munaasib ku ah ayaa la isticmaalaya rasuulku isagoo cafis badnaa ninkan ma cafiyin bal waa ku adkaado oo hadal wanaagsan kuma odran hashiisii buu iska watay iyadoo ninkaasi dhulka uu jiitamayo oo dhagaxaanta iyo qoryuhu lugaha ay ka mudmudayaan markaa meel walba wixii ku munaasiba ayaa la isticmaalaya cafiska ilaahay uu jecel yahayna waa cafiska salaaxa iyo wanaaga uu ka dhalanayo faman cafa wa aslaxa faajruhu cala allah oo markaad qofkii xumaanta sameeye aada cafido haddii wanaag uu ka dhalanayo cafiska ilaahay dadka uu ugu yeedhay uu jeceliyo waa kaa lakiin hadduu qofku kibir kasii qaadayo iyo dulmi iyo gardaro iyo xadgudub inaad cafiso ilaahay ma jecla bal inaad cinda xaddihi joojiso aad kibir jebiso ayuu ilaahay subxaana watacaala uu jecel yahay bidaliili hadihi alaaya alkhamisa ana min alictidaar cudur daarashadii waxaa mid a maa laa yambagii waxaanay habbooneyn an yuqbal in la aqbalo bimacnaa aslan in cudurdaarka la aqbalo ayaa sifada sifaadka wanaagsan yana kamida lakin haddii cudur daarashadu ictidaarka qofka uu bixinaya haddii uu yahay mid baadilnimadiisu ay iska muuqato maanaa dee laga aqbali maayo hadduu ninku yidhaahdo wallahi waxaan inama sharibtu lkhamra liaxfad calaa amwaali nnaasi mumtalakaati waashmaan baan ahay o khamrigaa wax kale imuu geyne hurdaan iska ilaalinaye dadka xoolahooda si ugu ilaaliyo maslaxadooda aan uga taliya ayuun baan u cabbi hada ictidaarun غayr maqbul sa awgeed nimankani cudurdaarka maxay ka dhigteen waxay yidhaahdeen wallahi sheeko badnaanun baa noo geysay sheekadii dadka musaafiriinta ay sheekeysanayeene wadada ay isku dherarkeeda ay isku ilowsiinayeen iyo tacabka safarka ayuun baa nala gashay hada waa ictidaar غayru maqbuul miyaad ilaahay xustid miyaad waxa weeyaan qur'aan akhrisatid miyaad xataa sheeka mubaaxa aada ka sheekaysid ma wax kalood ka sheekaysataa baad garan weyday inaad caydo rasuulka iyo saxaabada mooyaane waa ictibaar hayru maqbuul baabu qawli lahi tacaala buu baabi ilaahay subxaana watacaala uu yihi walain adaqnaahu haddaanu dhadhan siino oo damiirku insaanka ayuu noqonaya jins linsaan wlmuraadu bihi alkafir binicmat illah waxaana looga jeedaa qofka ilahay nicmadiisa ka kufriya raxmata naxariis mina xaggeega ka ahaatay min bacdi daraa dhibaato taabatay kadib min bacdi daraa dhibaato kadib masatu taabatay layaquulanna wuxuu odhan doonaa haada lii aniga ayaa iska leh ana aniga ayaa shaqaystay aniga ayaa kasbaday xoogayga iyo xeeladayda ayaan ku helay ayuu odhan doonaa nacam ma aladii bacdaha wama aduna saacata qaayima may ka dambaysa ya nacam wamaa adunu u malayn maayo asaacata qiyaami qaa'imata mid dhacaya inuu yahay walain rujictu ilaa rabbi rabbiga xaggii haddii lay celiyana bal haddii aan kaba soo qaado inuu qiyaama dhacayo xagga ilaahay laysu celinayana ina lii cindahu lalxusna ilahay agtiisa aniga wanaag baa ii yaala ayuu odhan doonaa ilahay muxuu yihi falanunabi'ana aladiina kafaruu bima camiluu waxaasi ay sameeyeen waa loo sheegi doonaa waa loo sheegi doona macnaheedu waa maxay waa laga xisaabin doonaa waana lagu abaalmarin doonaa marka baabkani waxa uu ka hadlayaa in ilaahay nicamka loo nisbeeyo oo ilaahay nicamkiisa aan juxuud dafiritaan aan lagu samayn munaasabada tawxiidka uu la leeyahna waxay tahay anaa tawxiidka waxaa kamid a nicamka in la ictiraafo la qirso allaha muncimkaana loo nisbeeyo haddii nicamkii cid kale loo nisbeeyo hada wa min alishraak dilaayada ayaaba ciddaasi keentay waa shirku akbar dilaa sabab bay u tahayna shirkulasqar ayaa waxa wey inay noqonaysaa oo ciddaasina sabab aanay u ahayn ama sababta lafteedun haddii nicmada loo nisbeeyo oo musabibkiiba layska ilaabo gaflad lagaga dhaco oo gaflad laga galo iyo mooganaan noocun min anwaaci shirki bay noqonaysaa shirki akbara yaanay noqoni marka ilahi wuxuu tilmaamaya dabeecadda bani aadam gaaraan kuwa kufaarta haddii ilaahay naxariistiisa uu siiyo dhibaato taabatay kadib oo cudurkii caafimaad loogu bedelo oo caydhii waxa weeyaan cuud loogu bedelo oo caruur la-aantii caruur loogu bedelo halkuu ilaahay uga mahadnaqi lahaa wuxuu odhanayaa aniga ayaa iskale qaala mujaahid qaala mujaahid wuxuu yihi haadaa bicamalii buu odhanaya camalkaygaan ku helay waana ana maxquuqun bihi waana mutaysan waqaala ibnu cabaas wuxu uhi yuriidu wuxuu u jeedaa min cindi yanaa aniga ayuun baa sabab u ah oo nicmadani xaggayga ay ka timi waa mini wa ilaya anun ba iga timi aniga ayuun baana helay wa qawlu inama utiitu calaa cilmin cindi qaala qataada calaa cilmin baan ku helay buu odhanaya mini aniga iga ahaado biwujuhi lmakaati aan aqaano sida xoolaha loo soo xareeye loo soo hooye loo shaqaysta ayaan aqaano wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay yidhahdeen calaa cilmin buu odhanayaa cilmi ayaan ku helay min allahi ilahay xaggiisa ka ahaadayo o anii lahu ahlun ilaahay u ogaya inaan ehel u ahay nicmadan oo sifaatkan ku heli lahaa baan leeyahy wa hada macnaa qawli mujaahid uutiituhu calaa sharafin wuxuu odhanayaa sharaftayda ayaa laygu siiyey marka ilaahay nicamka in looga mahadnaqa ayaa waajiba washukru lahu halaathatu arkaan shukriguna wuxuu leeyahy saddex rukun aruknu lawal alictiraafu binicma horta nicmada marka horeba inaad qirato inaad nicma aad haysato ila haddaan nicmadiiba aanad qirin annaa yakuuna laka shukr shukru xaguu kuu soo maray arrinta labaadna nisbatuha ila almuncimi alxaqiiqi kuwii kuugu nicmeeyey dhab ahaan oo ilaahaya waa inad nicmada u nisbayso arrinta saddexaadna waxay noqonaysaa istiqlaaluha fima yajib nicmadaasi waa inad yani u kaalmaysato wixii waajibka kugu ahaa oo ilaahay daacadiisa waa inad u kaalmaysato oo inad macsiyo nicmadii aanad uga faaidaysan وعn abi hurayraةa radي الlahu canh ana ثalaaثaةa saddex min bani israaيila kamida abrasa mid baras qaba iyo wa aqraca mid alla uxiira qofka aan timaba lahayn maxaa la haha tima la-aanta ku dhashay maxaa soomaali lagu dhahdo ya xiirana la dhahdo si alla uxiir ba la iyo wa mid imbala ayaa reer banu israaيil kamid ahaa faaraada allahu ilaahay wuxuu doonay an yabtaliyahum inuu imtixaamo ilahayna dadka khayr iyo sharba waa ku imtixaamo nicmo iyo dhibaato labadaba ilahay dadka waa ku imtixaamo wanabluukum bishari walkhayri fitna hada min fadli rabbii liyabluwanii aashkuru am akfur malika tusaba soo mahe sisaa waxa weeyaan ilahay subxana watacala uu inooga sheegay ilahay wuxuu doonay inuu imtixaamo nebi sulayman baa yihi ayb hada nacam nabiy llaahi sulayman ayuu ilahay sidaa inooga sheegay hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur صaxiix markii loo keenay carshigeedii soo ma faaraada allahu ilahay wuxuu doonay an yabtaliyahu fabacaثa ilayhim ilaahay wuxuu u diray malakan buu u diray faataa wuxuu u yimi malagi alabrasa malaaigta dhulka inay usoo daadegto ayaynu ka qaadanayna kii baraska qabay faqaala wuxuu ku yihi dee suurad bani aadamna ugu yimi malaa'igta ilaahay wuxuu ufududeeyey tashakulka inay shakli iyo qaab kale isu yeelaan hayashe ay sheegeyba axabu ilayk xaggaaga loogu jeceliy maanta maxaad ugu jeceshahay qaala wuxu uhi lawnun xasan midab wanaagsan wajildun xasan iyo waxa weeyaan harag wanaagsan yadhabu cani iyo inuu iga tago aladi kan qad qadaranii annaasu dadku ay iqurunsadeen bihi sababtiisa dadku sababtiisa ay iga wiswisayeen oo baradkaa ah qaala wuxu uhi famasaxu wuu gacanta ayuu dul mariyey fadahaba canhu waxaa ka tegey qadaruhu baa ka tegey yacnaa wixii uu dhibsanaayey iyo foolxumadii fa uctiya waxaa la siiyey lownan xasan midab wanaagsan iyo wajildan xasana iyo waxa weyaan duub diir wanaagsan qaala wuxuu uhi fa ayu lmaali xoolaha keebaa axabu ilayk xaggaaga loogu jecel qaala wuxu uhi alibnu geela aw ilbaqar shaka isxaaq isxaaq baa shakiye ruwaadda xadiidka ka mid faacطaa wuxuu siiyey naaqatan buu siiyey hal cushraac hashaasi oo tobansida tobanbiloodsida faqaala wuxuu yihi baaraka allahu laka fiiha ilahay hasha ha kuu barakay barake ilahay kuu geliy qaala wuxuu yihi faataa wuxuu yimi alaqraca kii alla uxiirkaha faqaala wuxuu yihi ayu shayin axabu ilayk maxaad ugu jecesha qaala wuxuu yihi shacrun xasan timo wanaagsan wayadhabu caniyo inuu iga tago aladi kan qadaranii annaasu bihi dadku sababtiisa ay iga waswisayaan famasaxahu madaxiisii uu masaxay gacanta mariye fadahaba canhu qadiruhu qadaruhu wixii uu qurunsanayay ama uu dhibsanayay baa ka tegay wa uctiya waxaa la siiyey shacran xasanan kimo wanaagsan ayaa la siiyey marka bidaari dawo male ma jirta soo maha dadka bidaarta loo ina ilaahay baryaan inuu ilaahay subxaana watacaala uu ka kaxeeyo ile ninkan ka kabidaartali marka hore ayaa uu tima lahaa oo ay ka daateen ninkana isagoo bilaa timo ah ayuu soo dhasho sidii uu bilaa timo u ahaa haddana ilaahay subxaana watacaala tima ayuu ka soo saaray marka laysa hunaaka shay mustaxiil cala allahi subxana watacala marka hadday bidaar kugu dhacdo yani udcu llaha subxana watacaala ilahay waxaanu baryaynaa inuu bidaarta inaga daweeyo dhamaanteena faqaala wuxu yihi ayulmaali axabu ilayk xoola maxaa u jeceshahay saale wuxuu yihi albaqaru aw ilibil fa uctiya waxaa la siiyey baqaratan neef loa oo xaamilan bimacnaa riman qaala wuxuu yihi baaraka allahu laka fiya ilahay ha ku barakeeyo faataa wuxuu yimi alacma kii indhaalaa faqaala wuxuu yihi ayu shayin axabu ilay sheegabaad ugu jeceshahay maanta qaala wuxuu yihi yaruddu llahu ilaya ilahay inuu isoo celiyo basari aragaygii oo fa absa fa bihi nnaas dadka aan ku arko famasaxahu gacanta ayuu mariyo farada allahu ilayhi basara ilahay baa basarkiisa usoo celiyey markaa iska ilaali cidda soo celisay nicamkan keentay maaha malaga waayo allah subxana watacaala qaala wuxu uhi fa ayu lmaali maalkeeba axabu ileyka aada ugu jecesha qaala alghanamu ariga halkaasaabaa lagu kala baydhayba nina ari buu doortay nina geel buu doortay nina tawaaduc iyo deganaansho ayuu doortay iyo deeqsinimo nina waxa uu doortay kibir iyo bakayltinimo waanaad arki doontaa xadiidka xaggiisa dambe fa ucطiya waxaa la siiyey shaatan neef adigo waalidan oo dhalaysa fa anta jahaadaan labadaasi waa ka dhashadeen geel geeli iyo lodi wa wallada haada kana neefkiisii ariga ahaa ayaa waxa weeyaan uu ka dhashado macnaa u dhalay fakana lihada kaa waxa usugnaaday waabin min alibil tog geela walihaada kaana waabin min albaqar tog loo ah walihaada kaana waadin min alhanam qaala wuxuu uhi uma inahu ataa wuxuu u yimi alabrasa waxaan filaya in waktigii salaada uu taagan yahay insha allah halka ayaynu dersiga beri aynu ka qaadi doonaa wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi wasalama tasliima kasiira